bab lxai isdooriyoyen baabay calaa salaati taxiyat lmasjidi masaahidka salaamtis salaadiyeed yani salaamtasoy salaadiyeed iska booriyen baabay wakarahiyat ljulusi baabu karahiyat ljulusi fadheedo kaashadeediyen baabay qabla an yusalaa latukado rakcatayni ama qabla an yusaliya huwa shaftaga tukado rakcatayni tukadortee fadheeda fadhegaas kaashadiisiyen baabay fi ayi waktin waktame yani fi ayi waktin wakto kastan yani fadheedow kaslakaadaw dakala huwa shaktaga gal wasawaan sallaa tukudaa rakcatayn lam rakac tukudaa biniyati taxiyati katukuda o bisalaatin farilatin katukuda o bisunatin raatibatin katukuda o bigayriha ayr madkuraati madkuraatin keersa wali katukudo baablxasi hada kan baablxasi isbooriyo yen baabay calaa salaati taxiyati lmasjidi masaajidka salaamtis salaadiya korshe iska booriyen baabay wakarahiyat ljulusi baabo karahiyat ljulusi fedheedo kaashadeediyen baabay gabla an yusaliya huwa shaksiga tukad horteed fedheeda rakactayni lam rakac tukad horteed isoo lam rakacan tukan isku fadheeda fedhegaasoy kiraahadiisiyen baabay fi ayi waktin yani taxiyat lmasjid kaasoy iliya lijidooye fi ayi waktin wakti kastana batukuda baaw salaati taxiyat lmasjid misaajidka salaamtis salaadeediyen baabay liska boori fi ayi waktin wakti kasto dakala huwa shaksa hagalona tukudaa wakti alwaktigi hagal cinda duluuci shamsi wa cinda alistiwa wa cinda algurub wakti alwaktigi fadus hagal yani tukuda wasawa musa maybasimana salaa tukudaa rakcatayn lam rakaca tukudaa biniyati taxiyati salaamta masaajidka salaamtis yani nidiya ka tukudaa amisma e yani sawaan salaa tukudaa bisalaati yani salaati salaati fariidatin sala tukda salaata farilatin salaad farile tukda o sunatan salaa tukda sunatan suno tukda sunadaas oo raatibatan farilo rahaas tukda o ayrahaa ayra raatiba raatiba ersha tukdiyaab sawalaya almisaahid hooba galo tukdo lailafade taxiyatulmasjidka tukdoy lamrakaa tukdoy ama salaad farile tukdoy ama suno tukdoy raatibe mis ersha tukdoy fadheedoo la diida kilaahi waa inti adan tukna fadheedaas waan abi an abi gatadata radi allahu tacaala canhu qaala abu kataada may ka goray qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may goray ida dakala axadukum axadkin hadi galaayo almasjida masaaid gala masaaid axadkin hadi gala falaa yajlisuwa axad kay fadheenay horta waysa la galoy soo waysa gaba galoy kabacda axadkin hadi masaaid galaaw falaa yajlisuwa axad ay fadheenay nayuwa ko ay fadheenay yarli rasuulka ilahi sala lahu alay salam ay fadheenay inti inte hataa yusaliyahu axadka inti kutukdaayo rakcatayni lam raka kutukdaw ay fadheenay mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq lamadaas raka taxiyat lmasjid waay sali rakactayn litaciyati rabi lmasjid waan jaabirin radia alahu taala anhu gaala jaabir may ka gooley ataytu nabiya ataytu may baanseedi anabiy anseedi sala allahu alayhi wasalam alaal rasuulkana fi lmasjidi misaaidka dhexjari anseedi faqaala nabiyu naba koy fadhaw ay galay markiiba noon fadheer ma yaray sali rakactayn in fadheeto lam tukoy sali tukoy rakactayn lam tukoy sayari amar waay ficl amar sali anta ada tukoy yani jaabirow tukoy rakactayni tukoy waa intay fadheen kalkun sunu nadban waay amar waay sunu waayalkun bare kiraahi ini adoon fadheed adoon tukun fadheedas kiraahi waay hadii wayso gab waana wayso gabto osabalgalafayle mutafakun aleyh adeskana mutafak mayna taciidaaska katabaase biljuluus iyo katabaas hadii ad fadheeto walaagood fadhidi tabti laakin isla marki agalaasi hilmaanto reed fadheeto xasuustad kahaasato isla markia tukadaas baabu istixbaabi rakactayni lam rakac sunanamadood iyan baabay bacd alwuduu'i wayse bacdishe markaad weysaysato bacdija lamrakaa sunanimadoodi ambaabay an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qaala rasuulka may golay libilaalin bilaal muadin sheemeynare ya bilaalo bilaalo xaditni in sheekooy kaa ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam iya qaala huwa rasuulka maera libilaalin muadin she bilaal maynare ya bilaalo bilaalo xadit anta hadi sheekoy ni an in sheekoy biarja camalin camalkan lan rajeeyo badnyi in sheeg camalkaas oo camiltaad camal faley camalka fi lislaami xizanka dhatiska camal fali maywalifayni ana samiytu dheegi dafana calayka lamada kobood sarag saragdiya iyo dheegi bayna yadaya hortayna sarag saragkalayin fi ljanati jina dhadiya ka dheegay camalkeeda jinadaas ama kumutayslaas ad islatin sheeg buay qaala bilaalun bilaal may ka golay maa camiltu ana masoobina camalan amal masoobin arjaal raja badanyin diyaagday min ani ani bilam atabahar anana daahirkaadana duhuran daahirkaado daahirkaadana fi saacatin sacadfisan daahir gaadan sacdaaso min laylin hamin o nahaarin ilaa salaytu tukaday bidalika duhuri duhurkaas kaas ee katukaday ma walaag katukaday kutiba lian lin abtugay lin gadari an usaliya nina tukaday lin gadari mutafaqun aleyh wahada lafdkan lafd waay addafu bilfaya laakriya sawtu nacli kobto sirsirdiya lay wacarakatu saw nacli kobto dhagdhagaagshay cala lardi korshe korshe ka dhagdhagaagaas ka dhagdhagaagaas lay waay abi hurayra radi allahu taala canhu may leana rasuul lahi sala allahu alay wasalam qala rasul bilaali may ngaray ya bilaalo bilaalo xadis anta sheekoy niya nin sheekoy biarja camalin camalkan lan rajeeyo badanyi bilcamali aladi huwa aktaru rajaan fi xusuli ma cinda allahi wa camalkan lan rajeeyo badanyi oo ilahay agdis ad ama rididi sideedaasay jinada sideedaas ad islagta in sheeg wa hahay xadisni biarja camalin camalkan lan rajeeyo badanyi in sheeg camalkaas oo camilta ad camal falay camalka fil islam islamka dhatiska camal fali hay may welay islamka dhatis camalkaad kusuubiyaas yani camal badan camal badan alan bahayi waajibaadka ligimidaa kumide sunantiya kumide acmaadeedan kadimi laakin camalko may jara elan rajeeyo faini ana samictu dheegay insheeg camalku sige insheeg camalka lan rajeeyo badinyo oo islamka kiska soo gedi may wala faini ana samictu dheegay dafan aclayka lamada kobood soo soodkood iyo dheegay bayna yadaya yani horta iyo ka dheegay sarak sarakalayin fi ljanati jina daad yamiinki rasuulka la dheelmiyaayo aminka jina lidheelmiyaayay oo jinada dhahdi ana dhahgali ye horteya sarak la haytay ha camalkan lamhejeeyo badinyi oo islan dhati kutudhidin sheego qaala bilaalon bilaal may kagoolay ma camiltu an masoobin camalan camal masoobin camalkaasa la rajeeyo badinyi cindi anagday min ani laakin ani anidu lam atabahar anan daahir gaadan yani maylia ma camiltu masoobin camalan camal masoobin camalkaaso arjaalo rajeeyo badinyi cindi an agday linkurajeeyo badinyi min ani anib lam atabahar ana anan daahir gaadon duhuran waysan waysaysana fi saacatin saacad fish anan daahir gaadon saacdaas min laylin hamin e nahaarin e ilaa salaytu tukudi bidalika duhuri waysadaas saasay may katukaday maas suno iya katukudi kutiba lafard lagaderay li an lingadary an usali ana inana tukod mutafakun aleyh hadisuna mutafak wa oo kalku may mela batay lamadi rakacwo oo bacd alwudu haadeen waysana waysaysidi laylan o nahaaran ana ma jarta ilaa wali oo suna katukudaaya la oo waykaismay lafaday lam rakac rakact alwudu la tukudo dalilshe yani amalkaas alin raje badinyo lay bilaal hada kalku ma in batay yani ma in weli ma erni hada bilaal ma erayn markana waysaysad hamin imamin igeen marbana waysaysad lam rakaca tukudaay wali linkadariya tukudaay kalku ma batay lamrakac rakac bacda alwudu ini sunayin oo waxyaala janadakaseedona kumid ay mutafakun aleyh hada lafdan kame lafd lbukaari waay addafu bilfaiy laki sawt nacli kofta soobsi arakatu xarakatu nacli kofta dhagdhagaagawsha waayo cala lardi ahay arad korshaka dhagdhagaagaas wallahu aclam baabu fadli ywmi ljumcati jimca maalinteeda fadligeedi enbaabey wa wujubiha wujub ljumcati jumad waajibowsha waliktisaari baabu liktisaari baabu fadli liktisaari goboysado fadligeedi enbaabey laha liljumcati lan goboysada watabayubi baabu taayubi ifdiibayow enbaabey watabkini degdego ilayha ila ljumcati lan degdega enbaabey waducaai baabu ducaai duaay enbaabey yoma ljumcati jimca maalinteeda ducaaisadaa ilahi lasuga وasalaati bab salaati salim baabey ala nabiyna wakorshilka saliya sala الlahu alayه wasalam i fi ywm اljumca wabayaani saacati اlijaabati babu bayaani saacati lijaaba saacatu lijaaba deokediyan baabey waاstixbaabi iktari dikri lahi alahos ilabadiya sunanimadeed bacda ljumcati jumad bacdisa ilahi dikris ilabadiya sunanimadeediyan baabey tarjumadu baabka maylan tarjumaysaday intaa kai dhoor dhoor tarjumyalan tarjumaysid baabu fadli ywm اljumcati horto maalin jumaae fal badanaanteediyan baabey hadana wa wujubiha baabu wujubiha wujub ljumati jumada waajiba jumada tukushideni waajiba ta farduceen s baabu اktisaali hadan baabu fadli اktisaali gaboysado fadligeediyen baabay laa liljumati jumada lang gaboysada watadayuba baabu tadayuba diib marsadow yen baabay oo maalinta jimaaca diib la marsada watadahi watabkiri baabu tabkiri degdegow yen baabay ilayha ila ljumca jumada lan degdega waaka marki baryaw jumada laseeda misaajid laseeda waducaay baab ducaai ducaayen baabe ywma aljumati jima maalinteeda la ducaysada ilahay latuga duada mustajaabeedka wasalaati baabu salaati saliyen baabe ala nabiy nabo korshilka saliya sala allahu alayhi wasalam fi fi ywma ljumati jima maalinti wa bayaani saacati lijaaba baabu bayaani saacati lijaabati saacatu lijaaba deokeediyen baabey waistibaabi iktaari dikri lahi baabu istibaabi iktaari dikri lahi ilahay husiyay badiyaw shay sunanimadeed bacda ljumati dukri ilahay la badiyaw sunanimadeed yen qaala lahu tacaala ilahay may ka golay faida gudiyat salaatu salaat ljumcati lafarogo fantashiru faafa fi lardi arada kisha faafa wabtagu dalaba min fadli illahi ilahay fadlishay dalaba wadkuru husa allaha taala waa ku digrigi wa bacda aljumcati faida gudiyat salaatu salaatati lafarogo yani fantashiru faafa war ilahay fi lardi aradka faafa wabtagu dalaba min fadli illahi ilahay riskishay weydiya wadkuru llaha ilahay nahusa katiran dikran katira dikri badan ilahay husa faidid koyas lacalakum may xaqiiqi katina tuflixuna ini liibantan hakikakatin falaa dintinteertan falaa maylera walal wali adkamaniyaasay ad fadaasay wanaag inaad hela wali ad kobsadaasin kubadbaado falaa lere kolon ala subxaana watacaala falaaga may kiiray digri badan iya kiiri digri badan yani fadkuru liyaha husa alla husa wadkuru laha alla husa yani waa kay dikran katiran dikran katiran digri fara badan husa lacalakum may hakikatina tuflixuna ini liibantan ay falaaxilaano liibantan wa an abi hurayraa radi alahu taala anhu qaal abi hurayra may golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulka may ka golay khayru yawmi maalintan khayr badan dalacat shams idi dhaladaaso aleyh alalyom dhaladaas yawm ljumati waay may wali fihi fi yawm ljumca iyo kuliga aadamu aadam abunaa aadam laaburi wa fihi fi yawm ljumca udkila huwa aadam lageli aljanata lageli wa fihi fi yawm ljumcati ukrija huwa aadam lafi minha min aljana rawa muslim muslim iya waadi turiyey qaala rasuul lahi sala lahu alay wasalam khayru yawmi maalinta an kheer badan dalacati shamsi ida dalat aleyh cala alyawmi maalinta korshe ida ka dhalata an kheer badan maalin kasta borta ida korshe ka dhaladaas laakin maalinta ida korshe ka dhaladaas an kheer badan yawm ljumcati wa rasul asbuucn oo dhan maalinta imaan fal badan yawm ljumcati fi fi yawm ljumcati ya khuliga aadamu aadam la aburi aadam abuna aadam ya maalin jimce la aburi wa wa fi fi yawm ljumcati ya udkilahu aadam lageliya aljanata kusoo abuurisinyaa lawadajinaa dati lageliya wafihi fi ywm ljumcati ya ukrija huwa aadam labi mina min aljana na laakubi marki geedi anto ilere geedi laamin jinad maalin jimaya laakubi wa rawa muslim muslim ya waadid kuriyey wacanhu an abi hurairata qaala abu hurayra qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkimay golay man kotala okita wala aweytay sidoo faacsana a manka wanaajiyo alwudu aweytad kaamila kadhiko uma ataahu manka seedo aljumcata seedo fo samaa dhugumsado waansarta dhigraariyo ufira lahu liman mankaasalan dhaafay maadin bilan dhaafe baynahu bayna man wa bayna aljumati jumada dhadiyo hadi wa halaatatu ayaamin وamaca ziyaadati alaaثati ayaami yomyaalo sade ziyaadadiyo lalgab وamagmasalanki taabado jumadina dhugunsada taabado alxasaashi taabado mobel taabado fakad lagaa laaki sameey waa kan suge hawa muslim muslim iyo adis uriyey wa canhu can abi hurairata qaal abu hurayr may ka gole qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay man ofal ofki tawala huwa manka weysaysado wayse sireediy layma e faahsana huwa manka wanaajiyo welib alwudua waysad wanaajiyo waysad wanaajintiy maybua inaad sadisadiidiy taamka weelo yani akaysa saamkuelo wali sunanti ahay waysada saamkuelo oo israaf yo mdeedine israafan samayd uma ataa huwa mankiteedo aljumcata maxal aljumca jumada boosnelilikutukdahay masjiduljamca kiteed fastamaca dhugunsado katiibki hoob khudba akriyo nagada dhugunsado waansata dheg raariyo waana dhugunsado gufira lahu liman man kaasa lan dhaafe ma walan dhaafe baynahu ma dembe baynahu bayna man iyo wa bayna aljumcati jumada dhahdiyo walihaadi dembe yalan dhaafe waziyaadatu halaasati wamacahu way waziyaadatu wamaca ziyaadati halaasati ayaami yoom yaalo sadeed ziyaadiyawshonalagabo ma yani tamumberi nagadaas markaas tamumberi dunuubtiy oo sakaa'ir lan dhaafe lililankaas jumad fadiladiyaw ay rasul may kudabgeliye sala allahu alayhi wasalam may lafadey istimaac iyo nayaw insaad inad dhugunsuto khadiibka wala akriya dhugunsud waana dhigraari wamangmasalxasaaweri kalkun ficilkal iyo hoolkal mal ogol inti khudbadaas dhugunsudaw waman gofal gofi taabado alxataa shii taabado daruura shii tataabudo saas wel fakad lagaa laaki samey shiida hadila sheegay hiya masaajidka masjid rasul rasuulka saminshay masaajidka may hay jaay ahay jaay kalkan jaayka i hoosalay walyaalga jaayka ta taabato dhiyaas marmar kalkan yani shiid lan kitaab yelan hadi shamindad badan ama taabada laakin mobela la taabade ho lamka saaxib lusbey oo kale usbuna taabade walaagasoma la biiday mana inti ad khudbadaas oy usbugaano meelgaloy meeldikoy mobelka nusun isku dami walban taabutoy mana waman masal xasaashi lanki taabudo fakad lagaa rasuulka sala lahu alay salam lang ala lanki shidi walilamid taabo laaki samey laakoob sameeyon fadilidi jamacadii daybar ku bahas tawaa muslim muslim waadi guriyey uriyey sabi fadilidii jumcada fade wacan an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alay salam qaala nabiyu lawo may ka goolay asalawaatu salaadiyaala salawaat alkamsu shan e واljمcat jمca ilى ljمcati lkuderaw وaramaضan ramaضan ila ramaضana ramaضanka lkuderaw mukafiraatn hani dhaafayan way mawa dhaafayan demb baynahuna bayn اlmadkurati madkuraatka dhadiyo haadeen o idaa waktigi ujitunibat اlkabاir dembiyaalkuwin lakudhoorsado rawa mslim adskana wuriyey وanhu an abi hurayra an النabiy sala الlahu alay slm qala nabiy naw may ka gore aلsalawaatu salaadiyal alhamsu shante shante salaadood la tukadaa واljمcatu juma ila ljمcati lkuderaw وaramaضan ramaضan ilaa ramaضan ramaضan sanadka kale ramaضan shilkudeelaaw mukafiraatn hani asturaayan waay antaasoy asturaayan salaadan i salaadan dhatiyo wali dimbahay duhura tukutimaha casar iyonayo yani dhatan walihay dunuube casara tukutimaha duhur iyonayo asar dhatiyo walaay waltaasare jumada tukuti jumada kale tukuti jumadaas kale tukuti wali jumada in lama dhatiyo dunube waltirtire laakin dembiyal waltirtire lilay hansa gaairta ew ama han kabaairte wako ida jutunibat lkabaair tanilay an kabaairte may buahan lankisuubiyo baad mugadare leh dinadii oo kale katlo nafsa bigayri xaqin dinbilaw oo kale yani dembiyaalki kabaairkaahn cuquuqlwaalideyn oo kale badinyin ad dinadii khamradii dhamawsha oo kale ma yani sarigadii tuugnimadii oo kale yani kabaairtaas hadi laku dheerado hani yaryar haayeen inta nalaka dhaafe rasul waljumcatu juma jamaclushaahid mel baabning waafogaw waljumcatu ila ljumca واljumatu jum ila ljumla kudera وaramadaan ila ramadan kudera mukafiraatn madkuraatka so ani dhaafayan asturaayan waay ma dembe oo baynahuna bayn almadkuraati madkuraatka dhadi oo hay ya tirtiraayan asturayan waay laakin shardi may geedlkiray ida jtunibat ilkabaa'iru dembiyaalku win hasil kufogaado an sakairka wal tirtiree wa muslim muslim ya waadiyad uriyey وacanhu an abi hurairata وaan ibni cumar ramiyasida radi allahu taala anhu anahuma an aba hurayra ibnu cumar ya samica dhegin rasuul lahi qawla rasuuli lahi sala lahu alay salam ilahi rasul she gol she gol rasuulka halka gola dhegin cala acwaadi minbari minbari nabi nabag minbar shay minbarkaas laamo shay kolshay usoo ka kagolawa dhegin layantahian agwamo qoomyaal reebtooman oo reebtooman can wadicihim can tarkihim kutawawkooda aljumucaati jumyaal kutawaayan reebtooman o layaqdiman allahu ilaahay shabeeyey calaa gulubin gulubtood iyo ilaahay doboole uma layakununa ahaadan min algaafiliina an ilahay daacadiis hilmaamay dikrisa hilmaami ya nagdaayan gaafilin aka nagdaayan reed ahay wacanhu an abi hurayra waan ibni cumar radi allahu taala canhum anahuma ana aba hurayra wa bni cumar ye samica dheegen rasuulalahi kola rasuul ilahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasuulsha golshe dheegen yagul rasuulka halka golaa cala acwaadi minbarihi minbari nabiyi nabaga minbarshay laamo shay korshay soo kasugunyi minbarka rasuulka sala allahu alay wasalam oo laamo haay laamo lagoryahay alwaaxyaa lagoryahay korshay soo kafadhiyo rasuulka sala ley iyo dheegniyoreed calaa aclaa minbarihi aladi huwa min alacwaadi mana yani minbar shay korshay kasugunyi aladi huwa min alacwaad minbarki oo laaman kahay korshay kasugunya kudheegniya dharan lamadi og layantahiyana leyi rasuulka layantahiyana lawalahi kdhaarday yantahiyana reebtooman oo reebtooman oo reebtooman agwaman goomyaalo ku reebtooman can wadicihim can tarkihim kutabawkood kureebtooma aljumucaati jumciyaalo kutabaayan haljima lamuljimaa sadi jumada buntukudaan kure tabaayan kureebtooma ahe ey tarkihim iyaha jumada kutabawsha kureebtooma me ma o layaktimana allahu ilahay may shabeeyey min alkhatmi yalkushen wahuwa dabcu shabeeyo walaa yabqa majaalu tawba tawba boosya mabaagaado wa tawfiiq mabaagaado bacda dabci ala lgalbi wa galbaho marba la daboolo dhublisi kheer magalaw red taasa lawele adi kal adi kal jumada tukudeng la o tamaaniatkulawengalere tan itan toodiyo la ini jumada tukudaan an kutabna ama kutaban kutabana jumada ini kutaban hoob kutaban kalbisha wal daboole ureed wal kale kudhacay ay kutabna ured layantahiyana agwaaman goomyaal reebtooman reebtooman can wadici man tarki tarkil agwaami goomyaalkasoy kutabo kood kureebtooma aljumucaati jumyaal kutabaya kureebtooma aw mismee maaha layaktimana allahu ilaahay shabeeyay daboolay calaa quluubihim quluubi laqwaami goomyaalkaas galbiyaalkood ilaahay shabeeyay shabi saaray galbishoo la daboole uma reed hadii marba galbishoo la dabool kheerong magalaw layakununa ahaadan reed ahaadan min algaafiliin ahaani hilmaamay oo ilaahay daacadiis hilmaamaaw ilahay digrishay hilmaamaaw toobon lahayne galbishooba kheyran galaan yanagdaayan ureed kawaa muslimo muslimiya wacdiid uriyey gooda eed waciid eed andaran waay oo jumada kutawasha eed nin isku good yahay welan leya dikal galbiga la daboolay kheer magalaw markadeg وan iبni cmar radi aلlahu taala canهuma ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasulka may ka goolay ida jaa axadukum axadkin hadi seeda ida araada axadukum axadkin hadi seedo yani wa ka ida araada axadukum axadkin hadi doon maji aljumcati waa juma seedosh hadi doon falyaktasil way ntiusansen intiusansen goboysada marki goboysala seedo ida jaa axadukum axadkin hadi seeda aljumata juma seeda ay maxal aljumati jumad boos seeda masaajidka seeda fadaa falyaktasil gobooysado amarkaaso amarka falyaktasiltana amru nadbua culmad gaar waajib alain lagoboysitimaada culamada gaarna suno waana sunada lan badanya jumhuur lculamaa lain badanyinani suneeto falyaktasil gobooysadoy mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay waan abi saciidin huday alkudri baab liktisaari fi ywm ljumcati tiwahan an abi saciidin alkudri radia alahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qala rasulka may ka gole guslu ywmi ljumcati jimaa maalinteed lagoboysado waajibun kalwaajibi waajib oo kaliya lamidata cala kuli muctalimin cala kuli baaliin baali kasta waajibkasa mutafaqun caleyh ana rasuul alahi sala allahu alayه wasalam qaala rasuulka may kagoole guslu ywmi ljumcati jimaa maalinteeda la gogoyso waajibun kalwaajibi waajib oo kale lamidata muakadu mana waajib yani kalwaajibiya lamidata muakadu cala kuli muctalimin cala kuli baaliin baali kasta iyo waajibkasa lama tabargali kas iyo waajibkasa maalintaas jimaa gogoyso mutafaqun caleyh almuraad lijeedad bilmuxtalimi lankumuraadaw albaaligu kitabargaliyo walmuraad lijeedad musanifka infasra waajibun taasoysadeew ama fool waajibkilkasaayata okal ya dareensiye xadiiska taasa fahamsiye culamada qaar waaba saasba katabeena waslu yawmi ljumcati waajibun alere fool waajib ali maalin jumailankin goboysan dembawe waajib waay sa culmo saas karto xadiidka katabeena jiran laakin culamada kale fasireena waajib xadiid kale oo isku fasira fasaxa koy doon roseeya oo gubuymadku soo sharufeeya saas daraadi waajib ma ee sunum wakada lidi sheekh hadan i sheega imam nawawi raximahullah mayli walmuraadu bilwujubi waajibun taasun kumuraada wujubu ikhtiyaarin doorasho waajibnimada yelin lajeeda macnaha wujubu ikhtiyaarin waay doorasho waajibowshe yelin lajeeda ay yani waa kay saas oo ahna saas wujubu ikhtiyaarin waay doorasho waajibowshe waay ka qawli rajuli rajul goolshe oo kale lisaaxibi inara oo kale adoo saaxiibka inarti oo kale xaquka waajibun calaya ibro saaxibow xagga waajiba iy ada agga waajiba ninkakaramay waajiba sada yani sadarti oo kale xaquka ada xagga waajibun calaya kalku waajib ada lay kor isku saarti layma ikhtiyaar ka layma lanki waajib alamija ikhtiyaari reegujub ikhtiyaari saasala ada lay ikhtiyaarka kadoorati meertay hiblow hagga waajiba iy ikhtiyaarka kadarati mana kalku saas oo kale maan wujub onayo lina sacdaaba mayo wajoobi ikhtiyaarin waayo almuraadu bilwajoobi lanku muraad وujوب اkتiyaarin doorasho waaجibowsha waay ahy ka qawli rajul وadalika misal ahaan insha sheekh وadalika ka qawli rajuli rajul golsha oo kale lisaaxibi saaxibi rajulin ara oo kale xaquka saaxibow hagaa waajibun ki waajibi calaya وujوب اktiyaari saasuli وallahu aclam ilaha ogaan hadidka saasala lajeedel may riwaayo kale kaoy doonto waato oo ini binaawto gubooyma malku taba kor binaanta wal waajibe malku taba fane ini suna su kork وan samurata radi allahu taعala canhu qala samru may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu عalيhi وasalam ilahay rasulki may ka golay man tawalaa lanki weysaysado yawma aljumcati jumca maalinti weysaysado fa biha fa akada gobsadi biha biruskati ruski gobsadi wa nicmatihiya ruskadiyeede nicma leh waman iktasala lanki goboysadon falgusl goboymadu afdaluti fal badan waay kawama yuri adidka abu dawda wuri watirmidiyna wuri wakala tirmid mari adisun hada adisun adiska soo xasanun waan samurata radi allahu taala anhu qala samur may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sami golay man tawala lanki weysaysado yawma aljumcati fi yawmi ljumcati jima maalinti weysaysado ka gaabsad mana maban gogoysn isku weysaysada le fa biha fa akada gobsadi biha birusbati rusbi gobsadi kolku meli o waajibuti ini waajiban haynati dalilkisha suna leetu may wala wey hoob weysaysado weysilayka gaabsad yani rusbi gobsadiya le weliba wanacimada le wanacimad hiya rusbadina nicmi lahaati haran fayla sameeyo mana laakin maylku dabgeli waman iktasala lanki goboysad yawma aljumca wa aha falgoslo ye aflalo salelmana goboymada aflale kolka ini waajiban hayni hafatiged may welay lanki waysilay waysaysado waysada gaabsado rusbi gobsadi alel faakada gobsadi biha biruskati rusya gobsadi oo rusbo oo binaawo oo waysilay gaabsado rusbo aha rusbadaasa gobsadi wanacimat hiya rusbadi yeedee nicmo lahaati waman iktasala lanki goboysado yawma aljumca goboysadon falgoslo goboysado ki aflalo faliktisaal oo kal waa falguslo gubooymadi afdal fal badan masder onayo yani wa kay masalan ismulmasder iya samay waman iktasala masderjimay adafag iktasala iktisaala waman iktasala lanki gubooshado faliktisaalu afdal saasa masderkaas lakin ata falguslo lel ismulmasder wa falguslo gubooshado iyo afdal fal badan waay ab abu daud iyo tirmidiya wuriye imam tirmidi mere xadisun xasanu an salmana salman lfarisi radi allahu taala an qala salman may ka goray qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul may goray laa yaktasil rajula rajul mahakawoysod yawma aljumcati fi yawmi ljumcati juma maalinti mahakawoysod wayatadaharu walaa yatadaharu mahadahir kaadog mastabaca huwa rajulka wali awood min duurin dahaare wayadahinu walaa yadahin huwa rajulka mahasubogsod min duni duni rajuli rajulka subogshay mahasubogsod o yamasu walaa yamasu huwa rajul mutaabod min dibi bayti bayti rajuli rajulka beedka beedkaas sishay mutaabod uma yakruju uma laa yakruj huwa rajulka maba falaa yufarigu inshal saaraan bayna tanayn lamadatiyo inshal saaraan uma yusalimu tukud ma walaalima tukud kutiba lah lirajulilngabtuge uma yunsitu maamu sidaa wasi itakalama alimaam imaam hadal ilaa gufira lah lirajuli rajulka lan dhaafe ma walan dhaafe baynahu bayna arajul iyo wa bayna aljumcati lukra jumada kala dhaadiyo haadiya lan dhaafe rawa lbukaariy bukaariy waxdisina weriyey can salman lfarisi radi allahu taala anhu kala salman kala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam la rasulka may kagolay laa yaktasil rajulun rajul ma magoboysad nafiwa laa yaktasil rajulun rajul ma magoboysad yawma aljumcati fi yawm ljumcati juma maalintii magoboysad wayatadaharu jumladan oo yatadaharu jumlayaalka soodangna kuli shamay bua calaa xiyati nafyi yakasugayi nafye nafye hoosisa kajaran walaati oo kale engadaran kulli yani wayatadaharu walaa yatadaharu huwa rajul madaahir gaado ma stadaaca wali awood min duurin dahaare waysi iyo goboyma yani ma daahir gaado وaydahin وalaa ydahin huwa rajul mahasubugsad min duni duni rajul rajulka subug shay mahamarsad diib iyo wiji shay maarif iyo subug mahamarsad o yamasu walaa yamasu mataabad min dibi bayti bayt rajul rajulka guri shay gurigaas barfun shay mataabad arabtis hay atar shay mataabad o uma laa yakruju mahaba uma yakruju uma laa yakruju mahaba falaa yufarigu inshal saaraan bayna alsanayn lama qof oo iska dhegno inshal saaraan dati iska cariiriyaan oo idamang maahin uma yusali mutukud ma walaagi suno kutiba la abtugay lah lirajul rajuln abtugi oo raatibat ljumca gabliya ato oo suno ato hoo doxiyo ato wali abtugi walilangadari matukun uma yunsitu uma laa yunsitu maamus idaawatagi maamus takalama alimaamu takalama alkhadiibu khadiibka hadal khudbadi insurumo hadal maamus ilaa hadii intan kulisho sameeyoob gufira lahu lirajuli rajulki lan dhaafe ma dembi lan dhaafe baynahu bayna arajuli wa bayna aljumati juma dhadi o hadi jumadaas olokraa kale jumcadan iyo n jumadaas dati walihadi dunuube sagaire yalan dhaafe wa fadiladaas e jumcada latires rawa buaari buaari adis wuriy an abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam qaala rasuulka may golay man iktasala lanki goboysado yawma ljumcati fi ywmi ljumca juma maalinti goboysado gusla janaabati ka gusl janaabati janaabada goboymidi oo kal goboysado janaabada goboymidi oo kal goboysado oo janaabada goboymidi may madag dhongatawaldhiga sidii oo kale kalkuna goboysada ma madag ma dhigo mae madag nafis janaaba silingaosaa bedinka shacran wa basharan bi malka amimano qabila amimo oo shacarki gobolka kulil ka amimo ay sidii ureed man iktasala lanki gaboysado yawm fi yawm ljumca gaboysad gusla janaabati ka gusl janaabati janaabadi gaboymadi okal oo madag don la dhigaayo mirkas la dhigaayo gaboysad uma raaxa huwa man kusuge tabo dahaba fi saacati lula saacada ula tabo fakaanama qaraba tasadaka huwa mankaasu soo sadageeyo lmiday badanatan neefgeele eedgela hilibshay lansadagay oo kale ajarsheelaw waman raaca waman dahaba lankitabo fi saacati daniyati saacdi lama tabon fakanama qaraba tasadaga huwa man kusoo sadagaye limiday fadaraba garatan lama bagaratin saado hilibsha sadagaye limiday waman raaxa waman dahaba lankitabo fi saacati halita sacdi sadaad lankitaboon ila lmasjid intaba fakanama qaraba tasadaga huwa man soo sadagaye limiday kabshan eleenko eleenkaasoo weliba kaamil aho akrana gaas le eh eleen gaas leh gaas gaas maroore lan sadaga ilan kamile wa lan sadaga jerjeere waay waman raaca lankitabo fi saacati raabica sacda faraad jumada intaboon fakaanama qaraba tasadaga huwa manki soo sadageeya lamiday dajaajatan laxma dajaajatin soorada hilisha sadageeya lamiday wa waman raaxa lankitabo fi saacati alkhamisa sacdi shanaad lankisahayd intaboon fakaanama qaraba tasadaga huwa manku soo sadageeya lamiday baylatan ukunta sadagey doorada ukunti kariyay sadageeya lamiday wa faida kharaja alimaamu imaamki ba yani tagaraba biha bitasaduqi biha cala bacdi cibaadillahi kasadagaya taasa limiday dooradooda kuntiya sadageyre yani adoomanka ilaahasi ajarki hele fadi oo kale hele deskanti hoob dhamaad lihegaasiya imaamki ba soob fa ida kharaja alimaamu imaam hadi aba yani liti aakirta iliti oo kale gadaashabaafey fa ida kharaja alimaam imaam hadi abaho min beyti akubaho oo masaajidki koywa hadarat ilmalaaikatu malaaigtiye xaadiraayen malaaigdi kaatibiintaayen irto masaajidka roogeno lamba gal qoraayeen yogibakuoyen kalku warkadi hadla laabayen fadheedeen yo dhugusudaan saasa rasuulka nin sheegay sala allahu alayhi wasalam anti waarday likajaro lis waardayahay on daliilngas malaaigada waardayahay walbada samayton walkin qoraahay hadowti kiyaamobladirokisaas fa ida karaja alimaamu imaam hadi baho xadarat ilmalaaikatu malaaigdiya xaadiraasa yastamicunaha malaaigdaas way dhugumsudaayen aldikra alkhudbata khudbada dhugumsudaayen hadiibka khudbadiisa dhugumsudaayen yon kooyen kalku yastamicuna dhugumsudaayen adi raay kudbatanlije mutafaq alayh hadii macruf gowluho gusla janaabati gowlu gowlu nabi nabo golshay gusla janaabati kugol ey guslan goboysado goboysado guslagaas ka gusli janaabati janaado goboymadiya lamid eh bisifati tilmaanti goboymada janaabada kalamid eh mana shacran wabasharan alacmi maayo taasa kalamid eh ta bisifati tilmaanti mid eh taasan goboysado wa canhu abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam dakara huwa rasuulka may sheegay yوم الجمcati جimا maalinti hadalgaadi fakal نaبiy may kagolay fiya fi ljumcati kusugnaati saacatn saacdo laa yuwafiq waafaganha saacdiyade cabdun waafagan cabdigaaso mslimun walaa al cabdigana daa'imunkisurung yusali tukadaw yasal lah ala suaala shay an suaala ilaa acda lahu ilahay siyehu cabdigaaso iyaahu ay suaalahu suaalisa siye waashaara nabiy shaari biyadi galantiisa yugaliluha yaraayoha sacdi yaraayo mutafaqun aleyh waanhu an abi hurairata radi alahu taala canhu an rasuuli lahi ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam dakara huwa rasuulka iyo hadalkaadi yawma aljumcati yohay zakara mafulsha yawma la si wala zakara nabi nabu husay yawma aljumcati jimaa maalintii ee husi maalin jimaaa kusheeye koy rasuulka keed waliha adika dheer waliha wadoog fagaala nabi naumay kagolay fiha fi yawma aljumca jimaa maalinteed iya kasugnaatay saacatun zamanun saacad mana saacatun kasaanay oo liidunka mirorhaytil eh saacad oo zaman laylin zaman qalila ah wili zaman waa kasugnaadi ari laa yuwaafig nwaafagaan ha sacdiyeede eh cabdun adon nwaafagaan cabdigaaso muslimun muslime nwaafagaan walhaal huwa cabdigana daa'imun kisurungey yusalii huwa cabdiga tukadaw yas'alu huwa cabdiga su'aalaw allaha tacaala ilahay su'aalaw shayan shay su'aala wari hadam diinan wadunya addunya aakira su'aalaw ilaa acda allahu ilahay siyel ilaa acdaa huwa ala siye o yani cabdigiisugahay siyey iyaahu su'aalahu cabdigu sige su'aalis walisa su'aalisiye waay وaشhar النبي nabag ishaar byad yad نaبy nabag galantiisa ka ishaar yugalil huwa nabag haal yaraayo ha asaacata yaraayo yani fiha saacatn ya rasul fiha saacatn laa yuwaafiquha manaa saacad yar galantisa ishaaraay yubayinu anaha galilaw may cadeeyay rasulka marki sada leey fartita sulka yani footi sudanka koobadi saacdo yar yaka jarteen kolka may cadeeyahaye saacada ini eedan yarta zaman gaaban erta mana kolka saacdaasa la raadiya maalin jumaaca saacatulijaabadaasa ka jart meelka jarton allahu yaclam ilahay og kalku maalinta dhon mayl fada cibaado iyonayo adkaar iyonayo ilah tuuga od badi sacdaas mustajaabada dalhelase obad saasan badidu mutafakun caleyh yani waxyaala may kumid ata ah saacada langariyayo maslaxatulher may lere waxyaalo may jaraana maslaxatulher langari saacatulijaabada oo kale kumide eh, maalin jamaaaka jar yani waki masalan laylatugadar oo kale kumide eh. yani ismulacdam oo kale kumide eh, isinko ismulacdam leraw lanka wilig e oo kale kumide awliyad ilahi lanka wilig oo wilig e walgari yani wakay saas oo kale kumide adagbadan yin saas oo kale ahe saas wa kolka maslaxatulkheyr langari masalan saacadan oo saacatuliyaabaha minka saacadooka jardiyan kadalika walgariya lere kolkun yani maslaxalkheyr langari masalan hadii oo saacatulijaaba maalin jimaae saacad hiblul ere fadi saacdaasay langla ilahi tugu faday adkaarbadi faday bis idaas cibaado walgaabi laha laakin hoof hadi jumadi maalinta dhonka jarta weydila ka ari aw kalkun keyrka maalinti dhon jumadi dhon walmineeye maalinti dhon ilahay la toogeeye la badiye sacdiya la raadiyahay laakin hoob sacdaasaylikadaasada fadi sacdibaluleyl sacdaasaydesankal sacdoogigal wal kutaba fadi wal gariireed maalinti jamaalakadhaha gari laylatugadan ramadan datisalka gari laylatugadan hadii hamin hiblu labaatan hiblu laylisera faday lalargo hamin usuga la ilahay tuga lahay yani waa ka usuga la ilahay tuga faday cibaadad badi fadi laakin maylan gariyay ramadaanka dhon lawineeyo la faday ramadaanka dhon dadaala lagaley maanaa ilaasrid ramadaanka dong ini waysa kugasbansirid saas oo kale nay ba nagariyehe masalan ba ismu lacdam ilahay asmaa yani walilahi asmaa lxusna waliya ilahay magyaalo fayliya ley kalku is asmaadis badinyin sagaalum i sagaalka asmaa dhahdiyo lakagari hoob leerfaday manaha ismulacdam kan lay wa ahaan hoob ilahay kutubta hora walaaga mustajaabo kunagdaa leerfal isinkaasa ilahay lakutuuba fal laakin asmaadi kale walkutablaadi kalku meela kadhax jara leer asmaadi lakadhax gari si asmaadi dong ilahay lakutuuba manaha ay yani saas lanka weligeenu kadalika usun walgari maslaxat lgeyr dadka kale lan gari hadii leera faday hiblowla wili e leera faday mislista sii fadi dadka dhom lankaasa ilah ilahay inunfog leera fadi macnaha laakin hadii lan kastaba oo mumin ee dhombo wilu yani lemela kadhax jarisun yani si dadka dhom languinay macnaha ay saas oo kale kolka may lere rees waxyaalo oo maslaxatulgeyr lan gari ler mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq sacdaasoy oo mustajaabada jimaabaka jarta eeda in yarta rasuulka ishaari وaشhaaر نaبy بyd yd نaبy ka ishaar بasبوعhy ka ishaar yugalil haal rasulka huwa yaraayaw ha sacd yaraayaw sacd galil wari mana متaفق عaليه وan abi burdata abi burdata بن abi musa alashcri رadi الlahu taعala anhu gala may ka gore abi burda may ka gore gala cabdالlahi yani saas oo kale may kala lagaryel erey salaatulwustaana ka jirtay saas salaatulwusta yen wal garyelil ala subحaana وataعala goonaan ambiyey fadiladiy yani xaafiظu cala الصalawaati وaلsalaat الwusta wal salaatulwusta inte kolku shanta salaadoa ka dhex jarta liley casar iyalmal male malaley ma aqiiqa xaqiiqada allahu yaclam shanta salaadoodba ti ataasa dadku bershay salaad salaad subax walayn dadku bershay duhur walayn khilaafa saasan jar mana wal qari low salaatulwusta hibiley layler faday lacyino fadi taasay dadku lama dedaalo lahay haddi shanti salaadood datiol ka dhex gari mana si kulishoog lama dedela wacanhu an abi hurayrata radi allahu taala canhu yani waa kime faday waan abi burdata abi burda mayli kuriyey abi burda bin abi musa alashcari radi alahu taala anhu qaala may kagol abi burd qaala cabdالlahi bn cmar radi alahu taala canhuma cabdالlahi bn cmar may kagolay ahi asamicta abaka ahi kan a warsamay warsadahaye can abi burdata bin abi musa alashcariy radi alahu taala anhu iyo qaala huwa yani qaala abu burdata may kagolay qaala cabdالlahi bn cmar radi alahu taala canhuma cabdالlahi bn cmar may kagolay li an may ngare anama inka goolay ani warsadahay ayli warsadahay abi burdata bin abi musa antamayano abi burdigun ala warsadahay aawka abi musa alashcari e kudheegdaya lilayde cabdullahi adaad warsadahay waa ko gaala qaala abu burdata detan war qaala abu burdata may ka goolay qaala cabdullaahi cabdullahi bin cumar radiallahu taala canhuma li anama ingaraya asamicta dheegday abaa burdo abaaka aawka abaa musa e cabdullahi bin ugays abu musa alashcari e aawka e dheegday yuxaditu hal ab ka sheekoya aw ka sheekoya can rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheeshen ku sheekoya fi shani saacati ljumcati jumcada saacadeeda shaanishe ilahay yani rasuulku sheekoya dheegday oo sacdiyeede meel ka tilmaama dheegday qaala may ka golay kulton meray nacam qaala abu burdata abu burda may ka golay kulton meray nacam ha samictu dheegi hu abi awkay abi musa yaqulu abi musa soo ka gola dheegi samictu dheegi rasuul lahi dheegi yaqulu rasuulka halka golo sala lahu alayhi wasalam hiya saacat lijaabo maa bayna an yajlis alimaamu imaam fadheed oo khadiibka oo mimbarka ka fadheed ilaa an tubla salaatu salaat inti lakugudud waayo inti dhexaytu leedheegiy mana hawaa muslim umala lay yani taasa kudheegiy laakin xaqiiqatan weli malka tilmaamo kor laakin meelo lagmalaya red hawaa muslim muslim iyo wadiis wariyey saacatulijaabad inta ka jar wa bayaani ana wakta hatiy tarjumadi meelyaha yani ini la cadeeyo oo waktisha meel ay laga cadeey ki wa bayaani saacat lijabati ma bayna yani may ka tilmaamay sila saxaabiga jaliilka وan abi burdata bin abi musa ashcri radi lahu taala anhu qaala abu burda may ka koray qaala cabdالlahi bin cmar lian ma ingara radi lahu taala anhuma lian ma ingara samicta samicta dheegday aba burda abaka aw ka aba musa yuxadisu hal aw ka sheekayo can rasuuli lahi ku sheekayo sala lahu alayه wasalam fi shani saacati ljumcati jumcada saacadeeda shaanishe ku sheekayo dheegday qaala abu burda may ka koray kultu an maray nacam ha dheegi samictu dhegi hu abi awka iyo kudhegi yaqulu awkay halka goolaw awkay abu musa eh samictu dhegi lay rasuulalahi kudhegi sala lahu alay slam yaqul rasuulka halka goolaw hiya saacat lijaaba saacat ljumca mana saacat lijaabad oo jumad jar oo lanka ilahay tugoob ilahay aqbalaw doadis hiya saacat saacat ljumca ma bayna an yajlis alimaamu imaam fadheeda lakubilaab ilaa an tuqla lakufarugo asalaatu salaat ljumca lakufarug intin dhacayt waay sa rasuulku dheegiya yari mana rawa muslim muslim iya wadi kuriyey waktigaasa langmalay yani adastaahay masalan saas wa e waktiga ad hadi langmalay xadiidkii hoodhay un ha sheegane hadaa moodani xadiidkaasa may kadhax jartay yani sa fiha saacatun laa yuwaafiq unwaafagaan ha sacdiyeeda eg cabdun muslimun unwaafagaan wahuwa cabdigana laa'imun surunyi yusali tukudaw yas'al huwa cabdiga su'aalaw allaha tacaala shayan suaalaw ilaa acdaa ilahay siye hu cabdag iyaah suaalahu siye saleeriyooday fakun xadiidkaas i xadiidkan seelkijamciya maylilay wahuwa qaa'imun yusaliya lidi e waktigaasna wakti salaado tukidow eh imaamki oo mimbarka ba surumi salaad tukushimaaba mashruuc ba ma eh imaamki mimbarkaa surumi khudbadi akriyahay maa hata lanki surunaayo koy markaas roylahay fadheede eh. sunuma binaaw markaas imaam bao khadiiba mimbarka fadheed kalka intan xadiidka mayli eh, qaa'imun yusali yalilay sulun ya tukade intun maylilya ma bayna an yajlis alimaam ilaa an tukla salaat lamadiisan iswaafaye macnaa may liswaafaye xadiis kale jaralilay xadiis kale rasuulka ali sala allahu alayhi wasalam yani kofkan hadii marba yani salaado sugow salaado hadi ada sugaas kaanaka fi salaati wa xadiis kale ma hooba salaado sugaas adoo salaadi ka jarto lamid tol mana kolka gaa'imun yusalite waktiga wakti la tukadowma e waana gana gaa'imun yusaliya lileesadeew yani lankan hadi marba salaado sugahay kaanahu gaaim walamida re walsuryi ya lamida rea meelnga lang malaya sacd saad waktan oo kale lang malaya khadiibka mimbarka fadheeda ilaa salaada lkufaargo jumad inti dhexayto saacatmustajaabad ya lang malaya lilay culmo kale oo yani khilaaftay badanya bacd alcasr maalin jimaayo bacd alcasr walikubilaw inti ridi kudhiyaas meelo say lang malaya daeran on jira culmado hadal soo baranyi khilaaf lay wa may walay meel mucayan ay malka sheeg jimaado dongala dadaal lafade rawa muslim o muslim iya wacdis weriyey وعn aws بni awsin رadi الlahu taala canhu qala aws may ka goolay qala rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam ilahi rasulki may ka goolay ina min afdali ayaamikum ayaamtintan anfalo badan may kumid aha yawma aljumcati iya kumide e faktiro badiya calayana korkay badiya min asalaati sala badiya fihi fi ywm اljumca maalin jimaace salagay badiya rasulka sala الlahu alay salam may wali fa ina salaatakum salaadin salagay on macruubatn fi lbandika alayhna korkeelin bandike kawama yuriy adiska abu daud bisnaadin saxiixi sana saxiixan kuri can ousin oo tarjumadi indomboytayo eraayo yani waa kay ha wasalaati cala nabiyi fihi siwa nabagta lakasali maalin jamaayaw kala rasuulka badad amraay sala allahu alayhi wasalam salaga oo rasuulka lakasaliyaw cibaado oo ilahay lanku dhawaada kumid ta rasuulka bacdiya ilahayna na amri amar oo ilahay shee kafuliyo saluu alayhi wasalim tasliima sal ly siya rasuulka nanin yani hornin si amri gaar ahaan weliba maalinta jimaadaha salagay badaya rasul ina min afdali ayaamikum ayaamti fal badan bada may kumid aha yawma aljumcati jima maalinteediya kumida ina isins yawma taas ina yawma aljumcati jima maalinteediye ka haatay min afdali ayaamikum ayaamti fal badan kumid haati ee faktiru badiya calaya an korkay badiya min asalaati sal an korkay kasaliyaasan badiya fihi fi yawma aljumca may weli rasulka weliba cilli in samey may weley walaa korkay salagan kabadiyaasan may weley faina salaatakum isin salaadin on haysaliyaasan macrudatun tilbandike alayan korkeelin bandike ibn hadki saliyaaye liregolin bandike wa rawa abu daud abu daud e adis wuriye bisnaadin sanad e weri sanadkaaso saxiixin baab istixbaabi sujuudi shukri sujuudu shukr sunanimadeed yan baabay cinda xuluuri nicmatin nicma keed agdeed oo nicmadaas oo daahiratin muuqut aw indifaaci baliyatin bilaahi reebtoonkeed agdeed bilaahidaas oo daahiratin muuquto baabu istixbaabi sujuudi shukri sujuud shukr sunanimadeedi baabay cinda xusuli nicmatin nicma hasalowkeed ardeedsa sujuud shukr sunaayaa hoob nicmada kin hasala nicmo maugato a nicmo maugato hoob ilaahay kasi yani ina sajuudiyaasa sajuudooday bes sajuudas wali akriyaas akriyaas sajuudasakataas besgaasi beskinaman hal sajuudooday baab yani salaatu shukr me sujuud shukri baabu isticbaabi sujuudi shukri shukrigii sajuudi sunanimadeedi embaabay cinda cuduri nicma nicmo xaadirawkeeda agdeedana sajudasa sunaayo nicmadaasoo daahiratin muuqato aw intifaaci nicma baabu isticbaabi sujuudi shukri sujuudu shukri sunanimadeedi yan baabay cinda indifaaci baliyatin bilaahi reebtoonkeeda agdeedana sajudasa sunaaya baliyadaasoo daahiratin binaankiyan bilaahi muuqasiya oo kale ilaahay koo reebi daba yani gurig baala dabka gubdi dabkiya ilaahay koo reebi bilaahi hasi biyoha kigulgulaa ilaahay koo brwaaji ag dhibaato o dhan mana masalan ilahay koo badbaadi badan badantaa masiibo muuqato iyo ilaahay koo reebi sajud shukri lakooyaas wa lamada meeloodba can sacd bni abi waqas sacd bin abi waqas mayla kuriyey radi allahu taala anhu qaala sacdi ninka kor karajna bani maca rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam la rasul shay macshela bani min makata kul bani nuriiduha hal doonaan almadinata madina fadan falama kuna marki unaanay bariban milan dhaw min gazwara makaanko gazwara leraw milan dhaw marki aani ya nazala nabiy nabag sala allahu alayhi wasalam uma rafaca nabiy nabu korweel yaday yaday nabiy naba lamisganyadi korwali fadaca allaha taala ilahi soga saacatan zamana fama kara nabiy naba hoobadi saajidan ala koni saajidan famakata nabiy nabu nigaadi dawilan mugtan dawilan wa nigaasi dheer uma gama nabiy nabu gumi farafaca nabiy nabu korweli yaday yaday nabiy saacatan zamanan ya korweli uma kara nabiy naba hoobadi saajidan aligi sajudo facala yani facalahu halaatan facala nabiy nabu faliho asujuuda sujuudkasa fali halaatan o gaala waqaala nabiy nabu may ka golaydeed ini ana saaltu suaali rabi rabiga suaal وashafactu liumati umaday an shafaac ilah umaday in afier faacdaahu rabaga sini anisi uluta umati umaday tasmeel meeloisi fakarartu hoobadi saajidan hal sajudaw lirabiin sajudaw shukran liajri shukri shukri darteed uma rafactu raasi maday korweli fasaltu rabiya suaali liumati liajli umati an suaali shafaacatan suaali faacdaa rabaga sini anisi uluta umati umaday sulubkeed fakarartu hoobadi saajidan halan sajudaw lirabi shukran liajli shukrin uma rafactu raasi maday korweli fasaltu rabi rabaga suaali liumati umaday suaali bacdahu rabaga sinyanisi athulus alakira athulus alaakara huluski kaliya isiiwa maday on wal isiiwa fakarartu hobdi saajidan hal sajudow lirabi nicmo daahire w rasuulka umadis oo lang cafi nicmo muuquto daahire wa rawa muslim rawa mayuriy wacdika abu daud can sacd bni abi waqas radi allahu taala anhu qaala sacd may ka goolay khaalu nabiy nabag abtishay sacd bin abi waqas sacd binu malik yelan kase qaala may ka goolay sacd kharajna bani maca rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasulka maashayalbani min makatakulbani maki safarka kubilawni nuridu nacnu namay doonane almadinata anjeen madina njeen falama kuna marki unahanay gariban meelon daw min azwara makan azwara lelaw min cazwara makaan cazwara lelaw bifatxin fasukunin fafatxatayn mansur taniyatun yani fonkorta oo biljuxfati kiyaalo calayha dariigu bayna maka walmadina maki madina meeli lang maraw dariige lama gur lamdaske meeli kumoodaw hadi guurtu wal goreeyo dhomb yani waktigi hor buuro lakorkoro jari hadda buurto don wal gore intana buurto iska yaaliya dhafiya jidla kubiye mana wal gore waa ko lama buuro intana geesko jas intana geesko tatiya lasukumoodaay haddi fado hata hoose inti lagodo lakumooday meelo gersho yani wa kay buurto geeka dhon kadaha jaraas mana nal i walay gashadan hoob ki nalka kidamo dhon gas walka dhamaade mana buurto dhatiya laskumooday oo yani wa kay jide dhargaas mana yani wa hay waktigi hor ree tamir may leraay yani buurto i lamadan buuro lamdatiyo meelo yaro walaawasheebaan eh oo lagumudow taasa tanii leedahay tanidaasan rijid hada falama kuna marki unaanay gariiban meelin daw min caswara makaanku caswara leeraw tanido way oo juxfo yaal songorto juxfo kayaal caswara caswaradaaso meelin daw marki unahaaniye nazala nabiy nabog jidki dareeray surumayhin degi daabidiya ku degi uma rafaca nabiy nabo korweel yade yaday nabi nabo lamisganyada korangaad ilahay tugow nagdi ilan marki ilahay lasugo ganya koralangaaday fadacaahu rasuulka toogi allaha tacaala ilahay toogi saacatan zamana zamankoya ilahay tugi uma kara nabiy nab hoobadisin surna hoobadi saajidan hariki sajuda uma kasa nabiy nab nigaadi dawilan waktan dawilan nigaasho dheer iyo nigaadi sajuudidati uma kama nabiy nabo gumi sujuudya kagumi farafaca nabiy nabo korweel yadehi kaahi lamadis ya korweeli saacatan zamana zaman ya ilahay uma kara nabiy nabo hoobadi saajidan hari ki sajuda facla nabiy nabo fali hu alficla ficilkaas oo sujuude iyo tuugde facla nabiy nabo fali hu alficla ficilkaas almadkuura lasheegi oo mina ahay ah, yani min adducaai e eh, wa min asujuudi e eh, afkahalasa ah, samey mana facla nabiy fali alika alika almadkuura fali ama facla falayhu alficla ficilkaas oo la sheegi salaatan asuubi sida ilahay toogi sida sajuudi wal warsadi kalka rasuul allah adhodhay ganya salay lahaytay hadin sajuuday dhiyaasay hadina salay lahaytay sadee may may yani may lajeediyalen wagala nabiyna umay ka goolay asaarten sheegaa ini ana saaltu suaali rabiga rabiga warsadi washafactu shafaaci liummati umataya in shafaac rasulka umatis ah, rasulka shafii yahay umatisan naxriisa eda eh, umatisan keemi yahay washafactu shafaaci liummati umata in shafaaci faacdaahu rabiga sini ani sii hulusa umati umaday hulus sii hulus maylere sadimeedood hadii umado oo oh, umatul ijaabad eh umati rasuulka ba dacwadiis ajiibeen umat dacwa iyo umatulijaaba lere umatulijaabad wa umadiba ajiibeen oo oh, rasuulka bahadishay weeleen han caasiyaalka ay hankel kuli iska jiraan oo maslijaaba lere kalku umuday sulusiya iyo suaali oo oh, sidmeel markilakuelmeyro ini liisi fa yani wa kayfa acdaahu warabaka sinianisi suluta umati umaday sidmeelood meeloisi fakarartu hoobadi saajidan haalan sajudo lirabi rabiga in sujuuda shukran liajli shukrin macdushaahid baabu istixbaabi sujuudi shukrin cinda xuduuri nicmatin daahira nicmo wiin wa hadii umutitaas sidmeel meelo adaa malka daara jini galaahlerig nicmaeedan wiin rasul sajudan dhiig fakarartu hobdi saajidan hal sajudow lirabi rabigay sajudow shukran liajli shukrin uma rafactu korweli raasi madaga korweli sajuda korweli halsoo kale sajud fasaltu rabi rabigay suaali liumati ilah umaday han kalan tulid waabisida han kalan indhimastir kulusojininshe fasaltu rabiya liumati suaali faacdaa rabiga sini anisi thuluta umati umaday thulusi sadmeel masilkwaladuna thulus lama thulutanga beng thulus laheri fakarartu hobdi saajidan hal sajudow lirabin sajudo shukran liajli shukrin uma rafactu raasi madeekor welay fasaltu rabi rabige suaal liumati umadayan suaal ilah umaday oo dhan in injeey dembisho indhaaf faacdaa rabada sinian isi athuluth alaakara thuluki damboyin isi wa umaday kulisho wal isi manaa lambaan utawxiide jina le damboyas mana jina le hoogdi saajidan hal sajudaw lirabi rabige insajuda oo nicmo kalku nicmo hoogdiid lasajudaw daliilsha kawaama yuriy adis yani waa kay abu daawud abu daawud iya adis uriyey baabu qiyaami fadli qiyaami leyli